رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu cala nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ila yowmi addiin riyaadu saalixiin ayaan ku jirnaa weli baabu nahyi can ataqawud in lagu saxaroodo ama lagu xaajo guto inay mamnuuc tahay buu baab u yahay fii tariiqi innaasi dadka waddada ay marhayaan wa dillihim hooskooda meelaha darjiinooyinka ah oo ay markaa fadhiistaan wa mawaaridi ilmaa'i iyo biyo aroorka meelaha ceelasha iyo wararka u dhow oo ay dadku biyaha ka arooranahayaan agtooda in suuli iyo musqul laga dhigto iyo wa naxwiha wixii markaa la mid ah qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waaladiina kuwa yu'duuna dhibahaya almu'miniina wiilasha mu'miniintii waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah bikayri ma ktasabuu wax dembi ah oo ay kasbadeen ayna weynan jirin faqad ixtamaluu waxay xumbaarsadeen buhtaanan been abuurasho wa ifman iyo dembi mubiinan ee markaa cad wacan abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi ittaquu ka dhowrsada oo iska jira oo ka cabsada alla ittaquu waxaad ka cabsataan allaaciniina kuwa wax lacanada laaciniinta ka cabsada allacaniina kuwa wax lacanada ayagu wax ma lacanadaane sababtoodaa wax lagu lacanadaa qaaluu waxay dhaheen waxay dhaheen rasuulkii ilaahayow wama laacinaani maxay yihiin kuwa laacinaanta ah kuwa wax lacanada waa maxay qaala rasuulku wuxuu yidhi alladii yatakhalla waa midka ka suuli dhigta fii tariiqi innaasi dadka jidkooda dadka jidkooda midka musqusha ka dhigta waaye aw fii dillihim ama hooskooda meelaha ay harsanayaan ilaan wuu ku soo urayaa ma fadhiisan karaan cabbaar markay fadhiyaan buu markuu qofku urku dareemo yuu lacno tuurayaa ama wuu caytamayaa marka waxaa iska ilaaliya baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedee waaye can ilbawli kaadida iyo wanaxwii wixii la mid ah filmaa'i raakid biyo fadhiin lagu kaadiyo biyaha markay socdaan oo webiga ay yihiin ama baddoo kale dhib kuma sugna laakiin biyaha wararka ah iyo kuwaha meel fadhiya iyo kuwa mataqaanaa meel inta lagu ururiyo qofka uu rabo inuu ku qubaysto in lagu dhex kaadiyo waa mamnuuc can jaabir radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu diiday nebiga an yubaala in lagu dhex kaadiyo fi lmaa'i araakidi biyo fadhiya biyo fadhiya inaan lagu dhex kaadeenin rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyay baabu karaahati tafdiili lwaalidi waalidku inuu kala fadilo inay karaahiyo tahay bacda awlaadihi ilmihiisa qayb ka mida calaa bacdin qaybta kale fi lhibati hibada fi lhibati hibada iyo waxsiinta in lagu kala fadilo ciyaalku waa mamnuuc wacan nucmaan bni bashiir radia allahu canhuma ana abaahu aabihi baa ataa bihi ula yimid rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi innii anigu naxaltu waxaan u hadiyeeyey ibnii wiilkayga haadaa ee kan ah ghulaaman addoon aan leeyahay kaana lii ani ii sugnaaday ghulaam ii sugnaaday ayaan wiilkayga kan ah hadiye u siiyey faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam akulla waladika ilmahaaga mid kasta oo ka mid ah naxaltuhu ma siisay oo ma u hadiyaysay midla haadaa kanoo kale kanoo kale ma u hadiyaysay faqaala aabbihii wuxuu yidhi laa maya faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam farjichu celi buu yidhi faarjichu ka buu yidhi rasuulka wa fii riwaaya faqaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi afacalta haadaa ma u samaysay biwaladika waladkaaga kullihim dhammaantood qaala aabbihii wuxuu yidhi laa maya qaala rasuulku wuxuu yidhi ittaqu llaaha ilaahay ka cabsada oo wacdiluu u garsooro u cadaalad sameeya fii wlaadikum ilmihiina farajaca abii aabbahay wuu soo laabtay faradda tilka asadaqa sadaqadiina waa iga celiyey faradda wuu celiyey oo wuu igala laabtay ee aabbahay tilka asadaqa sadaqada ayadii siismada wa fii riwaaya warin kale waxay ahayd faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi yaa bashiiru bashiirow alaka walad ilma ma leedahay siwa haada kan ka soo haray ilmo kale oo kan aan ahayn ma leedahay qaala nacam haa buu yidhi qaala wuxuu yidhi akulluhum dhammaantood akulluhum akulluhum dhammaantood fa qaala wuxuu yidhi nebiga dhammaantood wahabta ma u hibaysay oo ma siisay lahu asaga midla haada kanoo kale qaala wuxuu dhahay laa maya qaala rasuulku wuxuu yidhi falaa tushhidnii ha ii markhaati gelinin markhaati ha iigaga dhigin idan wakhtiga hadday sidaa tahay oo intii kale aadan siinin markhaati ha iiga dhigin fa innii anigu laa ashhadu markhaati ka noqon maayo calaa jawrin dulmi jawr iyo xadgudub iyo dulmi markhaati ka noqon maaye wa fii riwaaya laa tushhidnii calaa jawrin jawr iyo xadgudub iyo dulmi ha ii markhaati gelinin wa fii riwaaya ashhid calaa haada markhaati uga dhigkan hayrii qofaan ani ahayn uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi nebiga ayasuruka ma ku farxad gelin lahayd an yakuunuu inay ahaadaan ilmahaaga ilayka xaggaaga fi lbiri xagga baarnimada sawaa isku mid ma ku farxi lahayd inay dhammaan baaryaal kuu noqdaan qaala balaa nacam qaala falaa idan maxaa dhacay waayahe maxaa dhacay wakhtiga oo adsaa u samaysay mutafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa owlaadda in loo baarinimo owlaadda in loo cadaalad sameeyo baabu taxriim xaaraam ahaa shabaabkeedii waayo ixdaadu lmara naagta inay basaasato ama ay asaay u qaada calaa mayitin mayd korkii fowqa alaaati ayaamin saddex maalmood wixii ka badan saddex maalmood wixii ka badan ilaa calaa sawjiha ninkeeda maahane arbacata ashhurin wa afar bilood iyo wa casharata ayaamin toban maalmood ninka markuu ka dhinta naagta afar bil iyo toban beri yay basaasad samaynaysaa nadaafadii hanaanka iyo ka tegaysaa ziinada laakiin aabba hadduu dhinto walaalkeed hadduu dhinto adeerkeed hadduu dhinto saddex maalmood bay u saaran kartaa asaay oo waxay ka tegaysaa ziinada loola jeedaa can zaynabata binti abi salama radia allaahu canhumaa qaalad waxay tidhi dakhaltu waxaan u soo galay calaa ummi xabiiba ummu xabiiba radi allaahu canha zawji nnebiy waa nebiga xaaskiisa sala allah calayh wasalam xiina tawafiya markii la oodsaday uu dhintay abuuha aabeed abu sufyaan ibni xarbin radi allaahu canhu fadacad waxay u yeeratay bitiibin catar fiihi uu ku jiro sufra sufro ayaa markaa ku jirtayaa ku jiray sufratu khaluufin aw hayrihi sufrata khaluuf maxaa loola jeedaa waa qiib makhluuq ahoo laysku dardaray dareero ah midabkiisuna uu jaalo yahay kaasaa markaa loola jeedaa waa tiib dareero ah oo aad aad u caraf badan aw hayrihi ama hayrkiisa fadahanad minhu waxaa u marisay jaariyatun gabar uma kabacdi bacdi masad way maarsatay waxay taabsiisay bicaaridayhaa dhabanadeeda uma qaalad waxay tidhi wallaahi maa lii waa muxabiibe ilaahay baan ku dhaartay kamanihi biiibi catarka min xaajatin wax dan ah hayra laakiin annii anigu samictu rasuul allah rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo odhanaya cala almimbari mimbarka korkiisa laa yaxillu xalaal uma aha liimra'ati naag tu'minu rumaysay billaahi ilaah iyo walyowmi alaakhiri an tuxidda inay u basaasato oo ay asay u qaado calaa mayitin mayd korkii fawqa alaai layaalin saddex habeen wixii ka badan ilaa calaa zawjin ninka maahane arbacata ashhurin waa afar bilood iyo casharan toban maalmood qaalad waxay tihi zaynab uma dakhaltu calaa zaynab binti jaxshin baan u galay radia allaahu canhaa xiina tuwafiya akhuuhaa markii walaalkeed la oofsaday fadacad haddana waxay u yeeratay bitiibin famassad minhu way taabatay xaggiisa uma qaalad waxay tihi amaa wallaahi maalii bitiib uduga iyo catarka min xaaja dan igama sugnaanin hayra laakiin annii samictu rasuula allah rasuulkii alla maqlay yaquul asagoo dhahaya cala almimbari mimbarka korkiisa laa yaxillu uma xalaal ahaa oo uma bannaana xalaal uma aha liimra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri an tuxidda inay u basaasato calaa mayitin meydka fowqa halaain saddex wixii ka badan ilaa calaa zawjin ninka maahane arbacata ashhurin wa cashara waa afar bilood iyo toban beri muttafaqun calayh asayda waa sidaa asayda xaaladeedu waa sidaa waa ziinada oo laga tago ninkeeda haddii uu dhinto afar bil iyo toban beri waaye haddii laakiin dadka kale ay dhintaan saddex maalmood baa loo ogol yahay murugada tiiraayada iyo inay ka tagto ziinada iyo quruxda asay ayaduna waa xabka la digaa naqaanaa sida arooska loo soo digo asaydeg xoolo loo qalaa naqaanaa sida ilmaha loo waqlo lahayoo kale asaydeg laysugu yimaadaan naqaanaayo min daraf ilaa daraf dadka loo soo digo aseedeg waxaan naqaanaa baaf inta naagta loo dhigay indhaha laga xirood barmiil biyo mataqaanaa saliid ah lagu shubo waxaan naqaanaa wax maa anzala allaahu biha min sulqaan meel ilaa hadda ay nooga timid ma jirto waayo waxaa kalifaayey keenaya marka horeaba la kadeedayaa gabadhii marka ugu horaysa waxaa laga dhigayaa boolanboolo oo kale macnaha dhar cad gorgoradeeda waa cadaan masarkeeda waa caddaan safleytgeeda waa cadaan dharkay wadato waa cadaan saacaddeeda waa caddaan kabaheeda waa cadaan gembarkay ku fadhiisayso waa cadaan saxankay wax ku cunaysa waa cad ee wax walba markaasaa qofka markuu agteeda u soo dhowaadaba wuu ka carraa wuu ka ordaa taas dhibaatooyinkana haysatay ka mid tahay saliid looma ogola wax loo ogol yahay ma jiro gabadha asayda saaran wax allaala wixii dhan waa loo wada ogol yahay waxaa ka mamnuuca waxa carfaaya iyo waxa dhalaalaya cilaanka ka mamnuuca indhakusha ka mamnuuca sufrigii jaalaha indhaha la mariyo saabuuntu haddaysan carfaynin way ku qubaysan kartaa saliiddu haddaysan carfayn way marsan kartaa waxa cuduga ah ayaa loo diidayaa xaaladdu waa sidaa waxaan waa waa ciddu naag laga dhintay oo la furay ah, marka la furo cidday tirsataa tanna waa ciddadii murug unbaa la muujiyaa xaaladda saawa dhibka kale jira waxaa lagu leeyahay mar kastay naas ku qaabso inay qubaysataan islaan sagaashan jiree laga dhintay waxay u dhaxaysaa musqusha iyo sariirta wax yar markii hal mar saas oo gama adaba waxaad leeyahay eh, baxsoo qubayso waxaa laga dhigayaa sidii wax ninkii markii hurudaba uu qabriga ka soo baxaayo uu u imaanayo taasna dhibaatooyinkana haysata ayay markaa ka mid tahay marka xaaladaha noocaasa dadku inay aad uga fikiraan waa lagama maarmaan dumarku inay weliba bartaan axkaamta xadaadkii qaadashada waa lagama maarmaan ayada asaa dhig la sheegaya waa maxay markii ay dhammaato afar bil iyo toban beri qubayso diracka kuugu jira soo labiso dahabkii soo qaada isiso sharax adigoo dhan iska soo dhig gabar maasha allah ah ninkii agtaada soo mara isla marka inuu kugu soo leexdo intaa unbaa loola jeedaa keliya xaaladaas ayaa loo baahanya baabu taxriim bayci alxaadiri tani wuxuu baab u yahay inay xaaraam tahay qofka xaadirkee reer magaalka ah magaalo joogga inuu wax u iibiyo lilbaadiyi ninka baadiyaha ka yimid iyo wa in lala kulmo inay mamnuuc tahay alrukbaan safarleyda rukbaanta waa dadka raashinka u soo wada caanaha iyo baadiyaha marka laga keenaya magaalada loo soo wado iyo xoolaha in laga hortago waalbayci iyo beec calaa bayci akhiihi inay xaaraam tahay qofku inuu beecsado walaalkii wuxuu beeciyey waalkhidbati iyo inuu doono calaa khidbatihi walaalkii naag uu doonayna inuu ka daba doono ayaduna waa mamnuuc waa la tartamaa maanta ilaa an ya'dana inuu u fasaxa maahane walaalow fasaxaa tahe gal hadduu ku yidhaahdo gal inta kale sug ow amase yuraddu loo diido waa la soo celiyey oo ninkii intuu doontay ow yurad ayaa la soo ridiyey marka way ku furan tahay laakiin inta kale maya can anas ibni malik qaala nahaa rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu diiday an yabiica xaadirun qof reer magaal ahoo eh, xaadir ah reer magaal inuu wax u iibiyo libaadin reer baadiye ah wain kaana haba ahaado akhaahu walaalkii liabiihi wa ummihi muttafaqun calayhi ninkaa walaalkaa ah wuxuu degan yahay magaalada kanna miyuu degan yahay caag subag ah ayuu soo qaaday wax badan wax badan uma baahnaba wuxuu u baahan yahay saddex boqol oo shilin keli in laga siiyo farxad uma dhinna asaga markuu soo geliyo magaalada reer magaalkii tahay waryaa qabay baad leedahay reer magaal qish ugu imow khiyaano ugu imow wax laisdabamaryo ugu imow wax siyaasad been ugu imow waxaasoo dhan magaal baa yaqaana saa darteed baa subag intuu ka qaado meel ku qabaynaya wax ka markaasaa mar allaal markii sicir bar yimaado wiilkii saddexda boqol ee shilin raalli ku ahaa yaa laga yaabaa toban kun inuu markaa qaato xaladaasaa la diidaya saddexda boqol qof waxaa jira saddexda boqol keliya haystaa subagna u baahan allah istusaya subxaana wa tacaala marka reer magaalow khiyaanadii qishka dhaaf wacan ibni cumar radia allaahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay laa tatalaqaw ha la kulmina asilca badeecada xataa yuhbad ilaa loo soo hoobiyo oo la keena biha ayada ila alaswaaqi suuqyaalka ha ka hortegina ha ka horteginuu leeyahay rasuulka laa tatalaqaw ha ka hortegina asilca badeecada xataa yuhbad ilaa lagu soo hoobiyo oo la keena biha ayada ila alaswaaqi muttafaqun calayh gadisley aaba ayaduna gadisley gargaar malay dhihi jireen dadkii hore waayo wuxuu kaga hortegayaa xoolihii la soo waday intaysan suuqu imaanin markaasaa ninka mar allaala marka uu ka hortago beec aan suuqaba ahayn ayuu ka siinayaa matalan suuqu wuxuu ka marayaa halkii neef saddex boqoloo doolar ayuu suuqu ka marayaa mar allaala markuu ka hortago boqol iyo konton buu ka siinayaa waa farqi weyn boqol iyo konton markuu ka siiyo reerbaadihiis ka laabto afar boqol ama shan boqol buu ku gadayaa markuu meesha keeno laba boqol iyo konton hadduu gada faa'iiduu haystaa saa darteed qofkan daa ha yimaada suuqa ha arko markaa waxa gato dhibaatada suuqa ka jira walaal haddaad ogaataan mar baad isleedaha mushtar oo dhanba haba noqoninba khiyaanada xaaraanta ribada dhaca waxyaabaha magaalada ka jira marka mashaakil aad iyo aad u weyn waaye ha ka horteginee dadka daaya islaamka caanaha soo wada ha timaado suuqa ha aragto mar allaala markuu xoolo soo wada ha ka hortegin daayi suuqa ha keeno ha arko intuu beecu maraayo iyo sida uu yahay saasaa fiican wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tatalaqow ha ka hortegina alrukbaana rukbaanta waa musaafiriinta rugbaan waa dadka xoolaha musaafiriinta intay bannaanka ka yimaadaan magaalada alaabtii xoolaha keena walaa yabic yuusan u gedin xaadirun nin xaadir ahoo magaalo joog ah libaadin nin baadiye ah fa qaala lahu taawuus baa wuxuu yidhi maa maxaa laga wadaa laa yabic xaadirun libaadin qaala wuxuu yidhi laa yakuunu lahu yuusan u noqonin samsaaran dalaal ama dilaal daal yuusan u noqonin waa reer magaala reer iskeeni karaanba wa can abi hurayrata qaala nahaa rasuulku wuxuu diiday an yabiica xaadirun libaadin nin reer magaala nin reer baadiyano waxuu iibiyo walaa tanaajashuu ha isfallisinina falisaadana waan soo tilmaana waxa loola jeedo walaa yabic yuusan iibin alrajulu qofku calaa bayci akhiihi walaalkii wuxuu iibsaday walaa yakhtab yuusan doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii naag uu doonayna ha ka dabadoonin yuusan ka dabadoonin walaa tas'al yaynan weydiisanin walaa tas'al waa ma weydiisato ma warsato almar'atu naagtana talaaqa ukhtihaa walaasheed in la furo litakfa'a say u soo lixsato maa fii inaa'ihaa waxa weelkeedii ku jiray waxa weelkeeda ku jiray inay ayadu soo lixsato dhowr arrin buu xadiisku noo diidayaa nin herbaadiya baadiya magaal inuu wax u iibiyo inaan isfalisnana waa mamnuuc walaalkaa wuxuu iibiye ha ka daba iibsanin walaalkaa gabar uu doonayna ha ka daba doonin meesha waxaa laga yaabaa waxyar inuu ku jiro mar allaale marka leeya walaalkaa gabar uu doonay ha ka daba doonin waa goormee waa marka arrinta la rafaaco ay waalidka gaarto markii laysla ogaado in la siiyo ay dhowdahay ayaa la diidayaa laakiin shukaansi hooseed inta uu socdo yaan lagaa badinin yaan lagaa badin nin kasta iyo dhiibdhiibkiisay ku xiran tahay af ibir haddaad ugu sheekayso gabadha habeen walba ku kalena markuu yimaado cashadeedii iyo faraartigeedii iyo shaafaleetigeedii iyo shaashkeedii uu tuuraayo labadooda yaa la qaadanayaa marka waxaa loo daliilsadaa bay leeyihiin waxaa loo daliilsanayaa xadiidkii faadimo binti qays ee nebiga intay u timid tiri rasuulkii allow laba nin baa isoo doonay yaan guursadaa labada ha guursan buu yidhi usaana guurso ka naagahuu tumaa kanna lacag ma haysto labada iska daa buu nebiga sal alla alay slam marka rasuulku ma dhihin maxay labadu kuu soo doonayaan marka taas waxaa loola jeedaa baratanka inta uu jiro waa qof walba iyo dhiidhiibkiisa iyo aftahanimadiisa ayay ku xiran tahay kuwaa laga yaabaa hal bil laba bil hal sano inuu naag la socdo weli muusan dhihin muku guursanayaa wuu baqayaaba habeen kasta sheekuun buu kor uga soo bixinayaa habeen wuxuu uga sheekaynayaa magaalada waxaa jira habeen wuxuu uga sheekaynayaa mataqaanaa isboortiska iyo kii goolka dhaliyey habeen wuxuu uga sheekaynayaa filim noocaas waryaa u baahan waxa marna ninna waxaa laga yaabaa caabuu u tegey kii halkasana sheekaynaaye mar allaala markuu laba ku tuuro ay qosasho marka saddexaad marka afraad waxay leedahay aabutak marka waa la kala aftahansan yahay marka xaaladda waxaa loo tilmaamaya oo la leeyahay yuusan doonin waa markay meel badan ama meel sare gaarto ama gabadha la bixin rabo xaaladda noocaas ama inta kale saw ma aha qof walba iyo sida kartidiisu ay tahay waaye walaa tas'al ma weydiisato yaynan su'aalanin waaye almar'atu talaaqa ukhtiha walaasheed in la furo litakfa asay u soo leexsato maa fii inaa'ihaa waxa weelkeeda ku jira maxaa laga wadaa tanna tan waxaa loola jeedaa ninbaa naag raba inuu guursado naag kalena wuu qabaa tii hadda la guursan rabay ayay waxay leedahay taas soo fur marka hore markaas ay guursanaysaa maxay rabtaa biilka xagga lagu bixiyo iyo kan iida la siin doono labadana aad isku qaadato xaasidnimo heer laga gaaray masiirka marka dib loo raacraacay waa xaasidnimaa la yidhaahdaa marka xaaladda noocaasa waxaa la diidayaa weliba tan laga hadlaya waa midda cusub taasaaba dhahaysaba taasoo xor waa mashaakil aad iyo aad u weyn ta kalena way dhici kartaaba xataa laftigeeda in ay dhahdo taa fur ama ani ama iida aad bay ugu badan yihiin gabdhaheena ama ayada ama ani ma heerkaas gaars keenaya waa walaasha asaba maaha qof kasta ilaahi subxaana watacaala wuxuu siiyuu qaadanayaa laga yaabeeba khayr iyo wanaag idiin soo galay guriga inay idiin tahayba ciriiri badan inaad ka baxdaan baaba suuragal ah owlaaddeeda gabadhaa gadaal ka imaanaysa owlaaddeedaaba dhici karta kuwii lagu intifaaci lahaa inay noqdaan waxyaabo badan baa la rabaa inay dadku fahmaan marka gabdhaheena maya maba yaqaanaanba xaaladda noocaas ma hadduu kibirkeena miya laba kunba waa rurtay ku leedahay waato dhan markaasaa lugooye iyo mashaakil iyo dhibaato waxay kuu bilaabanaysaa markaad naag labaad guursato ilaa soomaali gabdhood ay ku mahmaaheen hal iyo nabad soo maaha maalintii laba ee noqoto soo maaha haye hadduu bilaabay soo maaha saliidda e, e, e, literkii waxaa laga yaabaa inay isticmaali jirtay gabadha waxaa laga yaabaa bil iyo laba bilood way kiskisaynaysaa gabar kale ma guursatay xabad nyaanya waxaa lagu dalcayaa nus litir waa lagu shubayaa caaga waa la tuuraa ber waxaa lagu leeyahay mid kale soo iibi xafaayadda waa loo xiraa ciyaalka asoon weli ku kaabshin waa laga furaa waa la tuuraa asaa naagkii guursaday dhaaf ana aqaane hadduusan <laughs> madaxa ku socon iyo wixii markaa la mida marka gabadhu yaynan weydiisanin baa la alaaqa ukhtiha litakfa'a maa fii inaa'iha say u soo wareegsato waxa weelkeeda markaa ku jiray wa fii riwaaya waxay ahayd qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulku wuxuu diiday can italaqi in lala kulmo dadka cuntada soo wada waayo taaca almuhaajiru qof muhaajir waa qof magaalo jooga inuu u iibiyo lilacraabi nin reer baadiye ah wa an tashtarita inay u shardido almar'atu gabadhii la guursanayee dambe talaaqa ukhtiha walaasheed in la furo weliba walaasheed buu ku tilmaamay rasuulka sal allah calayh wasalam inan lugooyay ku haysaa taasoo furbeeleeda markaasaad i aroosaysaa wa an yasta'ama arajul calaa sawmi akhiihi iyo inuu gorgorsanin macnaha wuxuu rasuulku diiday wa an yasta'ma inuu gorgorsado alrajulu ninka calaa sawmi akhiihi walaalkii wuxuu gorgorsaday kan meeqa waaye ase gorgortankii socdaa ku kale inuu yimaado inuu marada ka qabto dhahoan waa meeqa waa mamnuuc wanaha wuxuu rasuulku diiday can ilnajisi falisaada wuu diiday waatasriyati geexintana rasuulka wuu diiday sal alla alayh wasalam tasriya waxaa loola jeedaa waa xoolaha oo la gaaxiyo lagu celiyo ee caanaha geexin in badan waa taqaanaan baan filayaa waa neefka mar allaala markuu caano yareeyo caanaha lagu celiyaa saddex maalmood lama lisaayo waa la sugayaa candhadii baa bararaysa naasiibaa soo buuxsamaya caani baa laisku uruuriyey markaasaa markay luqaadabay caanaa ka tifqahaya dhowr maalmood laba maalmood saddex maalmood suuqii la geynayaa qof kasta oo arka wuxuu u malaynaya caadaedu inay sidaa tahay caano badan tahay markaasaa la gadanayaa xoolaha insaa la yeelanaa adna waa mamnuuc laakiin qofka hadduu iibiyo iyo qofkii iibsadaa axkaam baa ka dhalataa ayadana wakhtigeedii ma joognay waan ogaan doonaa haddii rabbi yidhaahdo wacan ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal wuxuu yidhi laa yabiic bacdukum qaarkiid yuusan iibin calaa bayci bacdin qaarka kale beeciisa walaa yakhطub yuusan doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii naag uu doonay ila an ya'dana lahu inuu idmo maahane muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim waaye kana wacan cuqbat bni caamir ana rasuula allahi qaal almu'min aqul mu'min mu'minka mu'minka kale waa walaalkii falaa yaxilu xalaal uma aha limu'min qof mu'min ah an yabtaaca inuu iibsado calaa bayci akhiihi walaalkii wuxuu iibsaday walaa yakhtuba yuus inuu doonana waa ka mamnuuc calaa khidbati akhiihi walaalkii naag uu doonay xataa yadara ilaa uu ka tago rawaahu muslim gaadgaad adiga habeen kasta akhbaarta la soco maalintaad maqasho way kala baxeen waa laysdagaalay waa loo diiday waa la buriyey ama iskeeni waayeen ku duldeg nahyi can idaacati almaal waa baab wuxuu baab u yahay ji aan ahayn allatii taasoo adina sharca fiiha sharcigu wuu idmay arrintii iyo wajiyaalkii sharciga uu idmay meel aan ahayn in lagu bixiyo kaasaa loola jeedaa xoolaha oo lagu ciyaaro can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaha tacaala allaha sareeya yardaa wuxuu raalli idinkaga noqday ama raalli uu idinkaga yahay lakum adinka alaaan saddex waxyaabood wayakrahu wuxuu idinka raahsaday lakum adinka alaaan saddex fayardaa lakum wuxuu raalli idinkaga noqday an tacbuduuhu inaad caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an waxbana aadan ugu sharig yeelin cibaadada wa an tactasimuu inaad qabsataan bixabli illaahi ilaahay xarigiisa jamiican dhammaan walaa tafaraquu oodan kala tegtegin wayakrahu lakum wuxuu idinka raahsaday ilaahay uu idinla nacuu idinka diiday qiila waqaala waa la lahaa iyo waa la yidhi afadhikudir saasaa la yidhi waa la yidhi wuu yidhi haddii la sii raacraaco meelay salku leedahay ma jiro iyo wa katrata asu'aal su'aalaha faraha badan iyo wa idaacat almaali maalkoo lagu ciyaaro rawaahu muslim wataqadama wuu noo soo hormaray xadiiska sharxuhu sharxigiisa wa can waraadin waa kaatib almuqiiri bni shucba muqiir ibnu shucba kaatibkiisii waa karaanaya warqadaha uu qorayay qaala wuxuu yidhi amlaa calaya waxaa dushayda yeeriyey almuqiiratu muqiira wuxuu ii yeeriyey inaan qoro fii kitaabin kitaab qoro ilaa mucaawiya mucaawiya ku socotay radia allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayh wasalam nebigii ilaahay kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheed maktuubatin oo waajiba wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk mulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir saasuu rasuulku dhihi jiray allaahuma ilaahayow laa maanica wax mancin karo oo reebi karoo diidi karaa ma jiro lima actayta waxaad bixiso walaa muctiya wax bixin karaa ma jiro qodsiin karaa lima manacta waxaad mancisood reebto walaa yanfacu anfici maysa daljad nin hodantinimo u saaxiib ah hodantinimadiisii deeqdiisu waxba u tari mayso ninka aljaddu dheeftii hodantinimada xaggaagay ahaatay wa kataba calayhi wuxuu u qoray annahu asagu kaana inuu ahaa yanhaa mid reeba rasuulka can qiila wa qaala waa la lahaa iyo waa la yidhi wa idaacati almaali maalkoo lagu ciyaaro wa kahrati su'aali su'aalaha faraha badan wa kaana wuxuu ahaa rasuulku yanhaa mid ummadda ka reeboo u diida can cuquuqi alummahaati hooyooyinkoo lagu caasiyay idin xaq weyn bay naga soo marin hooyo wa wa'di lbanaati gabdhaha oo la nolol duugo iyo wamancin wahaatin wa mancin mancin waa xaq laguugu leeyahay oo aad mancisoo diido wahaatin waa hanqaltaag aad u hanqaltaagto waxaadan markaa heli karin muttafaqun calayhi wasabaqa wuu noo soo hormaray sharxuhu xadiidka sharaxiisa weli baababkii qiimaha badnaa ee ilaahay subxaana wa tacaala nagula tusaalaynayay aadaabta wanaagsan ee akhlaaqda fiican ayaanu weli markaa ku jirnaa balse meesha inoo joogto wabiاllaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam